bsmi اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وsلم عlى نabيina mحamd وعlى آlih وأصxaabih أجمعين ama bعd الriwaayaة bاlmacnىa waxaan soo haynay qaraa-intii khaaska ahayd kuwii caamka waa dhammaynay alqaraa'in اlkhaasa ayaanu ku jirnay waxaan kusoo bilownay riwaayaة الraawi can ahli beyti raawigu qoyskiisu inuu ka wariyo waa qariino tusayso tarjiix halkana alriwaayatu bilmacnaa ayuu ka gelaa wa min amhilatihi maa rawaahu hushaymu bnu bashiirin amhiladiisa waxaa kan ka mid ah buu leeyahay maa rawaahu hushaymu bnu bashiirin waxa uu wariyey hushaymu bnu bashiir can الzuhriyi xadiida laa yatawaarahu ahlu millatayni labo diinood kuwo u saaxiiba isma dhexlaan faqad rawaahu kulu asxaabi الzuhriyi canhu bilafdi laa yarihu lmuslimu اlkaafira wala alkaafiru اlmuslima ardadii zuhri dhammaantood waxay wariyeen xadiidkaa u wariyeen laa yarihu اlmuslimu اlkaafira wala alkaafiru اlmuslima hushaymna zuhri wuxuu uga wariyey bilafd laa yatawaarahu ahlu millatayn labo kala eh, yacnii laba diin u kala saaxiib ah isma dhaxlaan si marka loo fiiriyo waxaad moodaysaa riwaaya bilmacnaa inay iska tahay dhinac marka laga fiiriyo dhinac kale marka laga fiiriyana waa yar khilaafsan tahay qaala axmedu imaam axmed wuxuu yidhi lam yasmac hushaymun marka meeshaan macnuhu riwaaya bilmacnaa markuu leeyahay wuxuu u jeedaa qof ayaa xadiidka lafdigiisa ayaa si ka noqonayo ama waa hilmaamaya ama waxbuu ismoodsiinayaa macno u dhow ayuu markaas ay dhici karta xadiid kale xataa ama inuu ku yimid laakiin xadiidkaas aan ahayn macno u dhow ayaa dihnigiisa usoo degdegaayo macnou ku warinaa marka oo wuxuu samaynayaa alriwaayatu bilmacnaa macnihiina khalal ayaa ku jiro marka la fiirsho saan hadda kanba ka arki doonno hushaym hadda xadiidka zuhri buu ka wariyey bilafdi laa yatawaarasu ahlu millatayn ardada zuhri oo dhanna waxay wariyeen laa yarisu almuslimu alkaafira wala alkaafiru almuslima ayb marka hushaym bilmacnaabuu ku keenay imaam axmed marka wuxuu yihi lam yasmac hushaymu min aلzuhriyi hushaym zuhri kama uunan maqlin xadiida caliy bni xusein can camr bni cuثmaan can usaamata bni zaydi can الnabiyi slى اllahu عalayhi wasalam laa yatawaarahu ahlu millatayni shataa xadiidkaa kama uunan maqlin qaala abi aabbahay wuxuu yidhi waqad xadahanaa bihi hushaymun hushaymna waa noo sheego saasuu noogu noogu wariyey mana uunan xadiidkii uu maqlay ee uu zuhri ka wariyeyna maaha wa qaala ibnu xajar ibnu xajar wuxuu yidhi waqad xakama الnasaa-iyu wagayruhu calaa hushaymin wuxuu ku xukumay bilkhaطأi fiihi khaطأ wa cindii anahu rawaahu min xifdihi anugu waxay agteeda tahay buu leeyahay xifdigiisuu ka wariyey bilafdin buuna ku wariyey lafdi lafdiga oo danna oo u maleeyey annahu yu macnaahu xadiidka maunan maqlin kii zuhri lafdi marka wuxuu ku wariyey aan macnihiisa gudanaynin falam yusib marka ma ma asiibin ina allafda aladii ataa bihi lafdiga uu la yimid acamu waa ka caamsan yahay min allafdi aladii samicahu kii uu maqlee saxda ahaa waa ka caamsan yahay waayo markaa tiraa laa yatawaarasu ahlu millatayn iyo yaa caamsan laa yarisu lmuslimu lkaafira wala alkaafiru lmuslima waxaa caamsan laa yatawaarasu ahlu millatayn ee marka saa haddii loo dhigo laa yatawaarasu ahlu millatayni waxaa soo gelayo laba kasta oo kale diin ah gaalaha wada ahaadaan hadday doonaane ma isdhexlaayaan waayo macnihiida laakiin marka lagu koobo laa yarisu lmuslimu lkaafira muslim gaal ma dhexlaayo noocou rabaa ahaada gaalka gaalna ma dhexlaayo qof marka qof muslima waxaan isdhexlaynin marka muslim iyo gaal noocou raba ha ahaado laakiin xadiidka kale oo sida hadda uu u wariyey sida uu u wariyey hushaym wuxuu noqonayaa kirishtan iyo yahuud inaysan isdhexlin mushrig iyo kirishtaan inaynan isdhexlin uthani iyo kirishtan inaynan isdhexlin baa imaanayso waana masale laysku khilaafay marka waayo xadiidka laa yarisu lmuslimu lkaafira wala walalmuslimu eh, eh, laa yarisu lmuslimu lkaafira lkaafiru lmuslima haddii la dhaho yani gaal iyo muslim baan isdhexlaynin laakiin gaalada waa isdhexlaayeen ayaga dhexdooda cinda alimaami shaafici marka kufrigoo dhan waa hal diin noocay rabaan ha kala ahaadaan waa isdhexlaayaan shaafici agtiisa kirishtanka yahuudiga waa dhexlaa muslin unbaynan dhexlaynin gaaladu soo laba farqi ma kala laha qoladan marka eh, xadiidkan marka zuhri ou keenay waa ka caamsan yahay lafdigii ou maqlay ayb oo ahaa laa yariu lmuslimu lkaafir lafdigii ou maqlay ou iloobay waa laga caamsan yahay wa dalikana waxay tahay ana hushayman hushaym samica min aلzuhriyi bimakata zuhri ayuu maka uga maqlay axaadiida walam yaktubhaa ma qoranin wacaliqa bixifdihi xifdigiisa waxaa ku dhegay bacduhaa qaarkeed falam yakun ma uunan ahayn marka min addaabitiina canhu dadka aad uga dabdiyey zuhri ma uunan noqonin walidalika sa kaa darteed lam yukharij ishaykhaani bukhaari muslim ma aynan soo saarin min riwaayatihi min riwaayati hushaymin canhu can izuhriyi ma aynan soo saarin shay-an waxba kama aynan soo saarin oo riwaayatu husheym can izuhri ku arkaysid saxiixayn laakiin husheymna gooni waa ugu arkaysaa saxiixaynka zuhrina gooni waa ugu arkay waa ugu arkaysaa isagoo laakiin husheym zuhri ka warinayana ma arkaysid marnaba meeshaas marka waa meelaha la yidhaha calaa shardi shaykhayn marka la dhahayo aada ha looga fiirsado aada ha looga fiirsado waayo haddaad u malayso calaa shardi shaykheynku inay tahay e, rijaasha keliya haddaad fiirsato xadiidkii husheym cani zuhri ah markaa shardi shaykheynaad ku xukumee mana ahan oo hadhow marka haddaad tiraa husheym shaykheyn waa ka wariyaan zuhrina waa ka wariyaan baad leedahay laakiin shardigii ay uga warin jireen ruwaadda waa in meeshaas uu yaallaa shardigaasna ma yaalla hadda oo shardigaana waa maxay hushaym can zuhri waa la cileeyey dabdi la aana lagu cileeyey waa laga tegaa marka kaas ayb waa mas'alo kaleoo marar badan xaakim iyo lagu oo xaakim owhaam ou ku galay saaxibulmustadrak axaadiis buu dhahayaa saxiixun calaa shardi shaykhayn markaad fiirsan rijaasha unbaa saas ah laakiin shuruudii shaykhaynku ma yaalaan meeshaas waayo saaxibu yacni saxiix waxaa laga yaabaa ninkani bidaat riwaayatuhu can fulaan bidaat in aynan cillo inay ka arkaan haddii marka iyaga loo nisbeeyo qalad waayo marka oo shardigoodiiba laga dhigo warkan dambena kaasuu ku ishaaraa meeshaas marka waayahay wayashhadu liqow markaa sababta zuhri u keentay laa yatawaarasu inuu wariyo ou khilaafo asxaabu zuhri oo dhan taasay ahayd wayashhadu liqowm marka maxayna ka dhalatay khilaafkaas muxuu ka dhashay ariwaaya bilmacnaa ayaa keentay macnihii dihnigiisa ku dhegay buu wax ku wariyey marka wayashhadu liqowli bni marka riwaaya bilmacnaa waa bannaan tahay mabaaxiftaas marka laga hadlaayana hadal dheer oo badanaa ku jiro oo tirmidiga laftiisa cilalka cilalu tirmidiga waa ku marnay riwaaya bilmacnaa waxyaabihii uu soo qaaday kamid ahayd Eh, ibnu rajabkana aada buu sharx cilalitirmidiga uga hadlay eh, mararka qaarna dhibaatay keentaa haddii lagu tawasuco lays yiraahdo sida xooga badan waxay tahay inay bannaan tahay laakiin yay u bannaan tahay licaalimin bima yuxiilu lmacaani qofka yaqaano wixii macaanida iyo leexinaya iyo waa u bannaan tahay iyadooy saas tahayna mararka qaar qofka wuxuu ismoodsiinayaa macnihii iyo waa isku jaan go-an yihiin haddana waxaa dhici karta inay ka timaado khalal meeshaas marka oo dalaalaat lalfaadku ma sahlana laftooda wayashhadu liqowli bni xajar waxaa u marqaati kacaya maa rawaahu camru bnu cawn can hushaymin qaala samictu min aلzuhriyi waxaan ka maqlay naxwan min mi'ati xadiidin boqol xadiid wax ku dhow falam aktubhaa ma aanan qorin wawaqaca hushaymun hushaym waxaa dhacay ku dhacay bisababi الriwaayati bilmacnaa alriwaaya bilmacnaa yani macno wax ku warintiisa darteed fii wahmin aakhar qalad kale ayuu ku dhacay faqad rawaa sufyaanu bnu cuyayna waxa uu wariyey qaala wuxuu yihi xadaanaa camrun waa ibnu dinaar qaala samictu abaa faakitata saciida bna cilaaqa yaquulu samictu bna cabaasin yaquulu yasuumu lmujaawiru lmuctakif ninka maka ku ictikaafsan waa soomayaa mujaawirka muctakifka waa soomayaa ayuu yidhi waa soomaa faxakaa sufyaanu sufyaan wuxuu sheegay ana hushayman hushaym yaquuluhu inuu dhahayo sidan can camrin an abi can abi faakhitata ana bna cabaasin qaala la ctikaafa ilaa bisawmin ictikaaf ma jira ilaa soon maahan wuxuu keenay marka lactikaafa ilaa bisawm uu ka dhigay yacni macnahaas ma isleeyahay hadda marka lactikaafa ilaa bisawmin iyo yasuumu lmujaawiru lmuctakif si inuu isugu soo dhawaado waa suuragal si kalena labay kale kani marka soonka shardi buu ka dhigay midkan dambe kii horena shardi ma ahayn soo maaha waa soomaa shardi bay ku tahay ma aha masaladana masale fiqi waaye ictikaafku soon ma u baahan yahay mase uma baahna maalikiyadaa qabta inuu soon u baahan yahay laabudda marka yacni muctakifka inuu soomo shaaficiyadana ma qabaan oo soon ictikaaf waa la kala qaadi karaa qofku muctakifou noqon karaa wahuwa hayru saa'im qisadii cumaray usoo qabsanayaan marka inii nadartu an actakifa leylatan fi lmasjid alxaraam qaala awfi binadrik habeenkuna soonka maxal uma ahanay leeyihin shaaficiyada maxaa yani maalikiyadu iyaguna waxay leeyihiin habeenkaa la sheegay maalinku waa iska taabic riwaayo kale an actakifa yowman iyo waxbay keenayan iyagu laftooda aduu marka mas'alo sideeda khilaaf ugu jira waa laakiin qaabka uu ugu dhigay hushaym oo la ctikaafa ilaa bisawmin xadiidka oo uga dhigay wahamaa ku jiro wahamkana xagguu ka yimid ariwaayo alriwaaya ka soo galay waaya qaala sufyaanu akhda'a hushaymun wahuwa kamaa qultu laka waana saan ku eri oo xadiidku waa yasuumu lmujaawiru lmuctakif wa qaala bnu abi xaatim ibnu abi xaatim wuxuu yidhi samictu abi baan maqlay yadkuru xadiid cabdirazaaq can macmar can الzuhriyi can anasin ana nabiya sal l slam ashaara fi salaati biusbucihi nabiga salaada dhexdeeda fartiisuu ku ishaaray qaala abi aabahay wuxuu yidhi ikhtasara cabdurazaaq cabdirazaaq waa soo gaabiyey hadihi اlkalimata kelmaddan min xadiidi nabiyi sal l slam uu ka soo gaabiyey oo muxuu ahaa xadiidka nebiga laga soo gaabiyey anahu dacufa rasuulku xoogaa waa xanuunsaday oo waa taag dareeyey faqadama abaabakrin buu hormariyey yusallii binnaas dadka soo u tujiyo fajaءa الnabiyu sal l slam nebigaa yimid fadakara alxadiid rasuulkaa yimid abuubakar inuu gadaal usoo baxo damcay waa u ishaaray marka nebiga waa u ishaaray marka salaada dhexdeeda u ku ishaarayda tee waayo marka waa tii ou lahaa joog iska joog macnaha intuu salaadii galay buu saas yili makan makaanaka ayb markii xadiidka lasoo gaabiyeyna maxay u ekaatayna ashaara ana nabiya sal ly slam ashaara fi salaati biisbucihi ishaaradii tashahudka aloo malaynha fadakara alxadiid qaala abi aabahay wuxuu yihi buu yihi ibn abi xaatim baa dhahay aabahay wuxuu yihi akhطأa cabdالrazaaq fi اkhtisaarihi hadihi اlkalima ikhtisaar gaabinta uu kelmadan soo gaabiyey waa ku gafay buu yihi cabdالrazaaq lianna cabdالrazaaq ikhtasara hadihi اlkalima buu gaabiyey waadkhalahu wuxuuna geliyey fii baabi man kana yushiiru biusbucihi fi الtashahud yani fiiri xadiidkanuu keenay waa soo gaabiyey wuxuuna dhex geliyey oo baab uga dhigay baabu man kana yushiiru biisbucihi fi tashahudi xadiidka uu soo gaabiyeyna tashahud maba ku saabsana ee abubakar oo joog waayo macnaha adii salaadda ku jira ikhtisaarka iyo riwaaya bilmacnaa hal meelaa lagu sheegaa soo maha inta badan musalaxa ikhtisaarku waa nooc riwaaya bilmacnaa iska ah waayo isaga laftiisa marka ikhtisaarkan uu soo gaabiyey baa wuxuu keenay in laga fahmo xadiidka macno kalaba wa awhama wuxuuna moodsiiyey ana nabiya sala allahu calayhi wasalama inamaa ashaara biyadihi inuu ku ishaaray gacantiisa fi tashahudi ataxiyaadka walaysa kadaka huwa sidaasna ma aha ishaaradaha axaadiid kale waa loo daliishan karaa sidaas ma aha laakiin kan marka la leeyahay ana nabiya sal ly slam ashaara fi salaati biusbuucihi ikhtisaar xoogaa a ah laga fiican yahaa ku jira ishaaradaani waxay ahayd midii meeshaada joog ahayd wa qaala tirmidiyu tirmidi wuxuu yihi xadaanaa maxmuud bnu haylaan qaala xadaanaa cabdurazaaq can macmarin can ibni taawuusin can abiihi can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi sal l slam man xalafa qofkii dhaarto faqaala in shaa allahu yiraahdo oo istinaa sameeyo lam yaxnath ma dembaabi ma dhaar furin macnaha sa'altu muxamedan bukhaari baan su-aalay can hada alxadiidi faqaala waxa uu yidhi jaa mithlu hada kan oo kalea yimid min qibali cabdirazaaq ayuu ka yimid xadiidkan oo kale cabdirazaaq ka yimid wahuwa galatun waana galط inama اkhtasarahu cabdالrazaaq min xadiidi macmar can ibni طaawuus can abihi can abi hurayrata can الnabiy sal ll slam uu kasoo gaabiyey fi qisati sulaymana bni dawuud xayثu qaala laaduufana اleylata calaa sabciina mra'a xadiidkii ahaa toddobaatan haweenan maanta aan maraya waa kii marka fataraka in insha allahudii buu ka tegay haddii uu yacni insha allahu uu dhihi lahaa ayuu xadiidku marka saasuu saas ayuu ahaa isaga marka kan horou gaabiyey kii marka yacni imaamu lbukhaari markii la su-aalay xadiidkan oo kale kan hore milu haadada kan hore ishaara ayaa cabdirazaaq ka yimid waana qalad uu yihi wuxuu ka wuxuu soo gaabiyey xadiidkii qisadii sulaymaan oo la soo gaabiyey waay marka xadiid baa xadiid dhex galay wa naqla bnu xajar can shaykhihi wuxuu kasoo naqliyay alciraaqiy fii qowlihi fii sharxi tirmidiy biana aladii jaءa bihi cabdirazaaq xadiidka uu la yimid fii hadihi riwaayati uu kula yimid riwaayadan riwaayada tee waaye waa riwaayada kor loogu taalo tirmidi wariyey man xalafa faqaala in shaa allahu lam yaxmad <clears throat> marka xadiidka cabdirasaaq ou riwaayadan kula yimid laysa waafiyan bilmacnaa mid macnaha oofinaya maaha alladii tadamanathu ay keensatay alriwaayatu riwaayada ay koobsatay allatii ikhtasarahu minhaa midii uu ka soo gaabiyey yani tee aslan tee laga soo gaabiyey xadiidkan waxaa laga soo gaabiyey qisadii sulaymaan aa laga soo gaabiyey qisadii sulaymaana la soo gaabiyey saanu usoo gaabiyey tirmidiga ku jirto ikhtisaarkan ma oofsanaayo marka meeshii laga soo gaabiyey wixii ku jiray low ah, wuxuu yihi marka laysa waafiyan bilmacna aladi tadamanathu riwaayat alati اkhtasarahu minha fainahu laa yalzamu ka dhalan maysa min qowlihi sala اllahu alayh wasalam nebiga uu yidhi low qaala sulaymaanu in shaa allahu lam yaxnad ka dhalan mayso an yakuuna alxukmu kadalika xukunku inuu sidaa ahaanayo fii xaqi kulli axadin qof kasto axad kasto fii xaqi kulli axadin gayri sulaymaan oo yacni sulaymaan aan ahayn wa shardu riwaayati riwaayada shardigeeda bilmacnaa marka wax lagu warinayana waxay tahay cadamu takhaaluf waa inaynan iskhilaafin wahunaana wahunaa meeshaanna takhaalafa yacni waa waa iskhilaafay bilkhusuusi iyo walcumuumi isku khilaafay khusuus iyo cumuum yani hadduu sulaymaan in shaa allahu dhihi lahay hadalka nebiga uu yidhi low qaala sulaymaanu in sha allah lam yaxnad xugun caam oo dadkao dhan xugun u wada noqonayo ma aha ayb oo sulaymaan keyrkiis shamlinaayo mar hadday sidaas tahayna khusuuskii iyo cumuumkii iyo ay isku khilaafayaan riwaaya bilmacnaa maba ahanba baabkaas qultu wa idaa kaana makhraju اlxadiidi waaxidan xadiidka makrajkiisu hadduu mid yahay falaslu cadamu tacadudi haddii makhrajka xadiidka uu ka soo baxay hal meel uu yahay asalka waxaa ah cadamu tacadud xadiidku waa un hal haddii marka uu hal yahay oo xadiidka yani makhrajkiisu ou hal yahay alfaadiisuna aynan ay kala duwan tahay oo qaar ay riwaaya bilmacnaa ku wariyaan midna yacni khusuus ou ku jiro midna e, yacnii riwaayada asalkaana cumuumkaba ay diideyso waxaasoo kale marka ma la dhihi karo waa min baabi riwaaya bilmacnaa waay ha layska dhaafo saanna ha lagu wada saanna ha lagu wada ma la dhihi karo macnaha laakiin haddii xadiidku qisadu makraj lxadiid haddii uu tacadudo ama majliskaa tacaduday ama shuyuukhdaa tacaduday ama sheekhiibaa dhowr mar kala sheegay labadan xadiid laba xadiid oo kalea loola tacaamulaa mid walba gaarkiisa u jiraa markaas wa qaala bnu xajar fii xadiidin wuxuu yihi qultu hada yuuhimu xadiid buu ka hadlayay markaasuu yihi hada yuuhimu kani wuxuu iihaam gelinaa ana haaulaa'i kuwan arsaluuhu xadiidka inay irsaaliyeen walaysa kadalika sidaasna ma aha faqad akhrajahu shaykhani min riwaayati xamaad bni zayd wa sufyaana bni cuyayna wa muslimun min xadiidi ayuub wabni jurayj kulluhum can camri bni dinaar mawsuulan wainamaa araada daara qudniy wuxuu doonay ana shucbata shucbo khaalafa haaulaa'i aljamaaca jamaacadaanuu khilaafay fii siyaaqi lmatni matniga qaabka soo kaxayntiisa wakhtasarahu waana soo gaabiyey xadiidka wahum iyaguna inamaa awraduuhu waxay soo arooriyeen calaa xikaayati qisati daakhili kii soo galay oo xadiidka qisow ku saabsanaaye kii soo galay qisadiisa xikaayadeeda ayay soo arooriyeen kuwa kale yacnii shucbana waa gaabiyey waa soo gaabsaday kuwanna waa dheereeyeen wa amri nabiyi sal l slama iyo amarkii nebiga lahu ou amray bisalaati ragcatayni laba ragco inuu tukado wanabiyu sal l slam nebigana yakhdubu ou khudbaynayo wahiya qisatun waana qiso muxtamilatun lilkhusuusi khusuus ixtimaalayso adaahir waxaa laga yaaba wuxuu ka hadlayaa xadiidkii qisadii suleyk suleyk alghatafaani wa siyaaqu shucbatana yaqtadi lcumuum shucba siyaaqiisa cumuum uu keenayaa fii xaqi kulli daakhilin qof kasta fahiya maca ikhtisaarihaa soo gaabinteeda lala qabo iyadu asyadu min riwaayatihim waa ka zaa'idsan tahay riwaayadooda walaysat bishaadatinna ma aha faqad taabacahu calaa dalika rawx bnu اlqaasim can camr bni dinaar meeshaan marka wuxuu rabaa inkastoy ficnaa lahayd labada riwaayo inuu dhigo mihaalka inuu sidiisa mihaalka waxbaa lagu fahmaa waqaala bnu xajar fii xadiiin inuu iska yiraahdo xoogaa qofkiibay waxay gelinaysaa inuu haddana wax ka shaqeeyo waa fiicnaaleyd amhilada xataa hoos xataa inuu ku ishaaro qisadan ayaa waxaa isku haysta xanafiyadii shaaficiyada waa ninkii soo galay masaajidka nebigu khudbada akrinayo ee uu yihi qum asallayta yaa sulay asallayta yaa sulayk qaala laa maya qum farkac rakcatayn istaaga laba ragca tuko shucba intaasuu ka wariyey intaas marka cumuumaa laga faa'iiday laga faa'iideysanaa soo maaha ruwaadda kalena qiso dheeray wariyeen oo qisada marka ay warinayaan qolada qolada kale waxay tahay nin baa masaajidka soo galay xilli jumcaha nebiga uu qudbaynaayo rathal hay-ati hay-ad basaasan iyadoo ay ka muuqato dharkiisu xoogaa dan iyo duruuf ay ka muuqato waa soo galay masaajidkiiba uu soo galay waa fadhiistay rasuulku wuxuu yidhi qum irkaca ragcatayni istaag laba ragca tuko fatafadana lahu nnaasu dadkii baa marka fahmeen ninku inuu radan yahay oo u dhibaataysan yahay waxbaa loo soo aruuriyo marka xanafiyadu marka waxay leeyiin arrintan waxa istaag loo yiri dadkaa la tusaayay in wax loo aruuriyay maahane qofkii masaajidka soo galo iyadoo khudba la aqrinaya ha tukada warka maahane walidaalika majlica iyagu waa diidayaan imaamkoo khudbaynaayo waa la fariisanaa bay leeyihin aduu marka weliba meelahoodaadi haddaad tagto waxaa laga yaabaa inay kugu qayliyaan banaana khudbadiio lagu jiro qofka hadduu galo salaad tuka u maago dadka dhanaa soo fiirfiirinayo faraysay leeyihiin shaaficiyada iyo madaahibta intooda jumhuurkuna waxay leeyihin maya arrintan waa arrin kaleoo lagu oo yani wax kaloo iska soo kordhoo lagu oofsaday dan yani lagu oofsaday waaye wax dhiba ma lahan yani ma waxa wax khaas a ah maaha riwaayo kalea timid jimcadii kale ayuu yimid ninkii iyadoo loo malaynayna waa iska fariistay markaasu haddana nebiga yar qum farkac ragcatayn marka waxay leeyihiin qolada marka jumcada dambena wax aruuris maa loogu talagalay in wax la siiyo miya maa loogu tala taas marka waxay keenay inay aduu calaa kulli xaal shucba waa soo gaabiyey qisadii yar labada ragcow kasoo ayuu kusoo koobay raggii kalena way qisadiiay keeneen qisada marka waxaa laga qaadan karaa taksi khusuusiye iyo ninkaas ku saabsan iyo yaa culummada qaar ka qaateen marka marka wuxuu leeyahay wasiyaaqu shucbata yaqtadi alcumuum fii xaqi kulli daakhilin saas waay fahiya maca ikhtisaariha marka asyad min riwaayatihim marka la fiiriyo iyadoo gaaban riwaayada shucba laakiin xagga xukunka iyadaa zaa'id ka wadata soo maha lean cumuumku waa zaa'id ikhtilaafu lmajlis majliska marka wxuu yhi walaysat bishaadatin faqad taabacu calaa dalika rawx bnu اlqasim can camr bni dinaar baa isagana ku mutaabiciyey ikhtilaafu lmajlis waa qariino saddexaad oo qaraa-inta khaaska ah majlisku inuu kala duwanaado haddii majlisku kala duwan yahay qariino waayo majlis kala duwanaantaas wamacnaa dalika kaa macnihiisu wuxuu yahay an yarowiya raawi raawigu inuu weriyo xadiidan xadiid mawsuulan mawsuula maalan fii majlisin uu ku weriyo uma yursiluhu waa irsaalinaya haddana fii majlisin aakhara meel kale zuhri oo kale xadiidkan mawsuul ahaanuu majliskan uga weriyo dadaa ka maqlay majlis kale xadiidkii mursalow ka dhigay waa isla halkii laakiin majliskaa tacaduday mararka qaar waxay leeyihin araawi yanshadu axyaanan raawigu mararka qaar nashaaduu helaa mararka qaarna nashaad ma leh saas markay jirta marka fayurajaxu lwaslu mawsuulkii baa la rajaxaa liikhtilaafi اlmajlisi majliska kala duwan maaha liziyaadati hiqa maaha in lagu rajaxayo ziyadat hiqa baabkeed maaha majliska tacaduday oo waxaa laleeyahay haddii majliskanna ou mursalnimo ku wariyey majlis kalena uu ku wariyey mawsuul mawsuulka waa la rajaxa markaan oo waxaa laleeyahay alxadiidu saxa mawsuula wamursalan waliannahu habata waxaa sugnaaday ana tilmiida ardayga lam yahim calayhi maunan ku wahminin fi lwasli aw alirsaali meeshaa waham ma jira marka qariino waay marka tacadud lmajlis ama ikhtilaafulmajlisku waa qariina wa min shawaahidihi waxaa ka mid a ah xadiidu laa nikaaxa ilaa biwaliyin asaabiqi dikruhu lasoo sheegay xaydu rawaahu shucbatu shucbaa wariyey wa qaala wuxuu yidhi samictu thawriya baan maqlay yas'alu abaa isxaaq thawri baan maqlay oo abuu isxaaq su-aalaya fadakara mursalan mursal u sheegay qaala tirmidiyu tirmidi wuxuu yidhi can riwaayati man wasalahu qofkii xadiidka wasliyay riwaayadiisa wuxuu ka yidhi can abi isxaaq asaxu saas asaxnimo badan liana samaacahum min abi isxaaq ay ka maqleen fii awqaatin mukhtalifa awqaad kala duwan wain kaana shucbatu wathawriyu haba ahaadaan axfada wa ahbata min jamiici haaulaa'i intaan oo waslisay haba laga xoog badnaado xagga xifdiga iyo tathabutka iyo shucbay thawri ha ka haysteen fa ina haa-ulaa'i kuwaan cindii aniga kuwaan badan oo xadiidka wasliya cindii agteyda ashbahu ay ashbahu bisawaab mowsuulnimadou rajaxa lianna shucbata wathawriya samicaa hada alxadiida min abi isxaaqay ka maqleen fii majlisin waaxidin hal majlisay uga maqleen ayaga maxaana daliil u ah shucboo dhahaya samictu thawriya yas'alu abaa isxaaq taasaa marka waxay ku tusay majlis kale inuu ahay qolooyinkan kalena de su-aal ayagu ma sheegin oo keliya waxay ka hadleen in xadiidkii majlis samaac inay abu isxaaq uga maqleen marka abu isxaaq baa marna xadiidka mursal ka dhigay marna majlis kalena mawsuul ka dhigay mawsuulku marka waa la rajaxa qaala bnu rajab wاladiina wasaluuhu jamaacatun faالظaahiru anahum fi majaalisa mutacadida sida muuqata marka de majaalis mutacadid waa badan yihiin kuwa wasliyey markaa ninba majlis inuu uga maqlay ayaa laga yaaba wa qaala bnu xajar walaa yakfaa qarsoonaan maayo rujxaanu maa ukhida wixii la qaatay raajixnimadiisa min lafdi lmuxadidi muxadidka lafdigiisa laga qaatay fii majaalisa mutacadidatin majaalis kala duwan laga rajaxo calaa maa kii ukhida canhu laga qaatay cardan cardi looga qaatay fii maxallin waaxidin hal meel yani muxuu rabaa riwaayadii shucbe iyo thawri cardiu ka dhiga ila cardi waaba tahay wuxuu leeyay samictu thawriya yas'alu abaa isxaaq marka majlis cardi bay iyaga uga qaateen kuwa kalena majlis samaacay uga qaateen majaalistii waa tacaduday wasligu waa raajix hadhow ziyaadatu hiqa lagu rajaxay hadhihin waqaala ibnu xajar ibnu xajar ahi walam aqif wuxuu yihi ma aanan dul istaagin calaa amhilatin waadixatin aw saxiixatin wuxuu leeyahy amhila waadixa ama saxiixa ma aanan dul istaagin yumkinu اljasmu fiiha ay suurtagal tahay in la jasmiyo bihadihi اlqariinati lagu jasmiyo wayanbaqii huna meeshan waxaa haboon atanabuhu ilaa amrayn itnayn laba arrin in lagu baraarugsanaado kow annahu laa tuqbalu la aqbali maayo dacwa tacadud اlmajlis mas'alaa lagu dooda wasli irsaal baa iskhilaafay nin baa marka raba inuu wasliga rajaxo markaasu wuxuu leeyahay tacadud اlmajlisaa jiro marka wuxuu ku leey alaslu cadamu tacadud haddii la ysqabto marka ninka tacadudka sheegaayo tacadudulmajliska ayaa waxaa laga rabaa inuu la imaado wuxuu ku sugaayey hadda tirmidi waa la yimid ma ujeedaa tusaalihii tirmidi wuu keenay tirmidi isaga yani kuwaana say u maqleen kanna soo u maqlay buu keenay marka laa tuqbalu dacwa tacadud اlmajlis la aqbali maayo alatii yutawasalu yatawasalu biha lbacdu qaar ay ku gaarayaan liqabuuli ziyaadaati ilaa bidaliilin unbaa lagu aqbalayaa amaa fatxu baabi lixtimaalaati ixtimaalaadka baabkoodao la furitaanka la furayo fa sahlun calaa kulli axad nin walbaa iska furan kara qaala bnu xajar wuxuu yidhi mubayinan dalika isagoo arrintaa caddaynayo fain qiila haddii la yidhaha idaa kaana raawi hiqatan hadduu yahay falima laa yajuusu maxay suurtagal ninka ziyaadada la imaanaya hadduu hiqa yahay falima laa yajuusu maxay u bannaanaan weysa an yakuuna lilxadiidi isnaadaani xadiidku inuu laba isnaad leeyahay cinda shaykhihi shaykhiisa agtiisa oo laba mar u ka kala maqlay xadata biaxadihimaa midkood buu ku xadiiday marwiyan isagoo warinayo wa bilaakharina min ra'yihi markay mawquuf iyo waxa tahay waay macnaha marka waqfi iyo rafci ishayaan maxaa diidaya in la yidhaha laba mar maruu ka kala maqlay marna mawquuf ahaan waa waqfiyey marna waa rafciyey qulnaa waxaanu leenahay buu yidhi haada tajwiizu suurtagalnimada arrintan laa nunkiruhu ma inkirayno laakin mabnaa hada alcilmi cilmigan waxa uu ku dhisan yahay calaa galabati danni halabatu danni buu ku dhisan yahay walilxufaadi xufaaduna ariiqun ayay lee ariiqun ayay leeyihiin macruufatun la yaqaano fi rujuuci ila alqaraa'ini qaraa-inta u noqoshadeeda ku saabsan fii mili hada kan oo kale loogu noqdo wainamaa yucawalu fii dalika waxaana meeshaa marka loogu leexanayaa kaasi cala nuqaadi lmuطaliciina minhum culimada muطaliciinta nuqaada ah waxaasoo kale laga dhegaysana oo loola laabana wa qaala ayضa wuxuu yihi sidoo kale ida kana makraju اlxadiidi waaxidan xadiidka meeshuu ka soo baxay haddii hal uu yahay faاlaslu cadamu tacadud asalka marka waa tacadud la-aan wa qaala ayضa wuxuu yihi fain amkana aljamcu haddii jamcin suurtagal tahay bilxamli in lagu xambaaro cala tacadudi tacadud lagu xambaaro maca bucdihina lala qabo yihi tacadudka fogaanshihiisa wailaa fa saxiixu lwalu haddii kale sida saxiixa waa sidii hore aan usoo sheegnay waa hadal buu ku dhex jiray marka muxuu ka rabaa marka isaga fain amkana aljamcu bilxamli cala tacadudi muxuu yihi maca bucdihi tacadudku asal maaha marka isaga ayb labo ana diraaba raawi raawiga iskhilaafkiisa watara wataradudahu noqnoq shakigiisa fii dikri ziyaadati ziyaadada sheegitaankeeda matalan fii ciddati majaalisa lagu dhex sheegay majaalis badan dhexdooda mimaa yuujibu waa waxa keenayaba atawaqufa joogsi fii sixatihaa ziyaadada sixadeeda laga joogsado wa qabuulihaa minhu iyo ka aqbalideeda in laga aqbalo laa fii hubuutihaa canhu yani sugnaanshadeeda ay ka sugnaatay maya wa farqun bayna alamrayn wuxuu ku yidhi mogta wuxuu diidayaa barnaamijkan marka inuu baab iska furo marka wuxuu ku yidhi ta koowaad waxay ahayd laa tuqbalu dacwa tacadudi ilaa bidaliil ta labaadna waxay tahay idiraabka raawiga feeri marka tacadud marka tacadud la sheegayo oo la dhaha ee zuhri xadiidkan majlisna saanuu ku yidhi mursalow ka dhigay majlis kalena waa ku wasliyey ikhtilaaf oo fii nafsihiyaa jira soo maaha oo marna ousaa u warinayo marna ousaan u warinayo ikhtilaafkaas marka muxuu keenayaa ugu yaraan ziyaadada sixadeeda in laga tawaqufo uu keenaya sida caadiga anam ah, ayb mima yuujibu atawaqufa fii sixatiha iyo wa qabuulihaa minhu in laga aqbalo laa fii hubuutiha canhu iyada markaa yani xaggiisa inay ka sugnaatay maya marka labadaas siyaaloodba marka tacadudka inaan iqxaam lagu sameynin oo aan eh, mar walba aan la dhihin ziyaadadan waa la aqbalayaa waxaana lagu aqbalayaa liimkaani eh, tacadudi lmajlis darteed in loo dhaho sax maa lan idiraabka laftiisa tawaqufuu keena mararka qaar ayb sacatu riwaayati almukhtalifi calayh ninka khilaafku uu dushiisa ku taagan yahay yacni riwaayadiisa waa sacnimadeeda waa sheekh weyn sida zuhri iyo qataade iyo kale wa dalika waxay tahay an yukhtalafa calaa raawin raawi in laysku khilaafo kahiiri riwaayati riwaayadiisu badan tahay waasic lxifdi xifdigiisu waasic yahay ka qataadata waلzuhriyi wanaxwihimaa oo kale calaa wajhayni laysugu khilaafo min qibali asxaabihi hiqaat asxaabtiisa hiqaadkaana khilaafka uu xaggooda ka imaado fayuqbalu lwajhaani labada waj waa la aqbalaya canhu raawiga mukthirka ah liajli hada اlamri maxaa loo aqbalaa sacatu riwaayatihi darteed sheekhaani marka waa sheekh aad u riwaayo badan marka meelo badan buu wax ku xadiidaya maadaama riwaayadiisu badan tahay asxaabuhu hiqaadna ay iskhilaafeen labada wejba waa la aqbalaa walaa yacnii haada kani yacni ma loola jeedo oo cadamu tarjiixi inaan lakala rajaxaynin dadkan hiqaadka iskhilaafay asxaabtiisa ah liannahu huwa alaslu kamaa sabaqa tarjiixa asala wa min amhilatihi maa taqadama wuxuu soo hormaray qablu hadda ka hor fii qariinati alxifdi kusoo hormaray waalkhilaafu fii xadiidi maymuunata radia allahu canhu xadiidkii maymuuna khilaaf buu jiray wa qaala abuu xaatim kaana abuu isxaaqa waasica alxadiidi buu ahaa yaxtamilu an yakuuna waxaa suurtagal noqonaysay an yakuuna inuu ahaado samica min abi basiir inuu ka maqlay wa samica min bni abi basiir can abi basiir yani abuu isxaaq waasicu riwaaya waay waxaa laga yaabaa inuu markii hore ibnu abi basiir can abiihi oo abi basiir inuu ka maqlay <coughs> ayaan markuu joogay inuu abu basiirkii waasitada shalay oo uga warinayay inuuba arkayaa laga yaabaa oo haddana toos uga wariyey baynamaa ahay wa samica min alcayzaar can abi basiir waa ka waa ka maqlay baynamaa dacafa abu zurcata uu daciifiyey alwajha alakhir wejka dambe faqad canhu labadii hore waa sugay ibn abi basiir can abi basiir abu isxaaq can abi basiir fiiri wa abu isxaaq can ibni abi basiir can abi basiir waa la saxay abu isxaaq can abi basiirna waa la saxay abu zurca midka dambe abu isxaaq can alcayzaar can abi basiir ma sixin yani muhiimku waa maxay abu isxaaq maadaama waasicu riwaaya uu yahay ayaa waa la aqbalay labada wej waxaana oo lama dhihin midka ziyaadada ku jirta masiid fii mutasil asaniid ha noqda lama dhihin bal waxaa la yidhi kana waa ka maqlay kana waa ka maqlay wa qaala abu xaatimin ayضa wuxuu yidhi wafii xadiidi qataadata waxaa ku sugan mithlu daa kan oo kale kahiirun si badan yuxadiثu biاlxadiidi can jamaacatin hal xadiid bou jamaaco badan ka warina shuyuukhdiisaa badan wa qaala bnu khuseymata bacda xadiidin wuxuu yihi اkhtulifa fiihi calaa wajhayni la iskugu khilaafay can innakaciyi ibraahim iyadoo laga warinayo wuxuu yihi hayru mustankarin la inkiri maayo ku la inkiraya ma aha liibraahiima annakaciyi looma inkirayo maca cilmihi lala qabo wa tuuli mujaalasatihi fadhigiisa dheera yani dheer asxaaba bni mascuud ou la fariistay an yarwiya inuu wariyo khabaran xadiid can jamaacatin inuu ka wariyo min asxaabi ibni mascuudin canhu oo oo yani cabdiraxmaan ibn yaziid ka maqlo calqama uu ka wariyo oo <coughs> cabiida uu ka wariyo maadaama ibraahim oo waasicu riwaayo yahay waxaa suurtagal ah buu leeyahay inuu ah, xerti ibnu mascuud saddex afar ka mida inuu xadiidka ka maqlay waa dhici karta marka la dhihi maayo waxaa iskhilaafsan marna xadii shaykhu ibraahim hebel calqama la yidhi marna shaykhu ibraahim cabiida waaye labadooda kee mid baa daciifa ma lagu soo boodaye maadaama ibraahim duululmujaalasa uu la leeyahay ardadii ibnu mascuud waxaa lagu xambaaraya anahu samica min hada wa anahu samica min hada waqad qaala daara quطniyu waxa uu yidhi fii jumlati axaadiida wa cinda الzuhriyi waxaa ahaaday fiihi xadiidkan asaniidu ukraa صixaaxun asaniid kaloo saxaax yani rag kale isagoo ka warinayo asaniid saxaax abaa zuhri ay agtiisa ku ahaatay uma dakara jumlatan ayuu sheegay minhaa kaa ka mida wamin dalika ayضa qowl bni xajar baa ka mida aلzuhriyu saaxibu xadiiثin fayakunu اlxadiiثu cindahu can shaykhayni laba inuu ka maqlaa laga yaaba walaa yalzamu min dalika ka laazimi maayo kaasna iطiraaduhu fi kuli man man اkhtulifa calayhi fi shaykhihi qof kasta oo yani yani qof kastoo laysku khilaafay korkiisa oo sheekha uu ka warinayana la iskugu khilaafay mudarid ma laga dhigayo sidaan zuhri aan aan u leenahay waayo zuhri ilaa ilaa an yakuuna inuu yahay maahane kaasi mithlu zu mithla zuhriyi inuu yahay maahane fii kahrati alxadiidi iwashuyuuqi yani hadalkiisaan macnihiisu waxa uu yahay waxuu rabaa wuxuu leeyahy zuhri waxaa dhici karta xadiidkan laba sheekh inuu ka maqlay waa u socodsiinaynaa laakiin arrintan mutarid maaha qof walbo sheekh walbo oo xadiidka qaab warintiisa shuyuukhda uu ka warinaya laysku khilaafay lagu dareerin maayo sidaan ilaa inuu zuhri kula mid yahay sacatu riwaaya maaha marka idan farqi baa u dhexeeya waasicu riwaaya qofka iyo qofka aan ahayn ayb qofka shuyuuqda badan iyo kan shuyuuqda badnayn <clears throat> shuduudu sanad sanadka in shuduud ku jiro wamacnaa dalika waxay tahay an yurwa alxadiidu in la wariyo biwajhin wej wejka oo qad curifa la gartay annahu khata inuu yahay walaa yasixu xadiidun xadiid ma ansaxayo bihada lisnaadi ku ansixi maayo wayucrafu dalika biamrayni baana lagu garanaa humaa alistiqraau istiqraa wahuwa lixufaadi alxadiidi saabiqiina yasiirun xufaaddii hore waa fudayd waa u fududahay laba tansiisu culamaai alxadiidi calaa dalika culamaa lxadiid inay nasgareeyeen yani muxuu ka wadaa xadiid baa la warinaa wej baa lagu warinaa la og yahay wejkaas inuu qalad yahay inuu qalad yahay see lagu ogaanaa istiqraa culamaa lxadiidkii hore waa u fududayd labo in culimadii hore laga soo xigto wmin dalika qowl abi xaatim ayaa ka mida ah, cikrimatu can anasi laysa lahu nidaam wax too toosnaan ma leh yani maxuu ka wadaa wuxuu ka wadaa haddaad aragta sanad noocan oo kale ah waxbaa lagu cilaynay maadaama la yihi cikrima can anas laysa lahu nidaam sanadkan waa shaad waay macnihiisu sanadkan waa shaad waana qariino isagaana qariino wuxuu u yahay in markaa iclaal ayuu qariino ugu yahay qariinadaani marka maxay tahay khaas miya mase waa caam waa khaas lanna wax gaaray kusanad gaaray ku saabsan tahay wa qowlu lbardiijiy can silsilatin silsilow ka warramay qataadatu can ilxasan can anas laa yahbutu minha xadiidun aslan xadiid sugnaan maayu leeyahay oo ka mida min riwaayati hiqaati ah wa qaala can silsilati qataada can saciid bn اlmusayab can abi hurayrata wuxuu yihi hadihi اlaxaadiidu kuluha macluulat waqaala bnu اlmadiniy can silsilati yaxya bni saciidin اlanصaariy can saciid bn اlmusayab can abi hurayrata lam yasixa minha shayء musnadun kama ansixin bihada اlisnaadi ugama ansixin kadaa naqalahu canhu albardijiyu sidaas kasoo guuriyey muطlaqan uma khasahu biisnaadin mucayanin isnaad mucayan oo ku gaaryeelay waqad akhraja albukhaariyu bukhaari wuxuu soo saaray fi lmutaabacaati mutaabacaadka dhexdooda fii jaamicihi saxiixiisa xadiidu yacqidu shayطaanu calaa qaafiyati axadikum min hada طariiqi nafsihi falacala bna almadiniy araada algaaliba marka middaa danbaa marka xoogaa uu tacqiib ka bixiy wuxuu leeyahay middan dambe oo yaxya bnu saciid can saciid bn اlmusayab can abi hurayra lam yasixa minha shayء musnadun musna bihada lisnaadi ku yimid ma jiro waa haalibi marka arrintaas waayo bukhaari fii jaamicihi fi lmutaabacaati wuxuu uga soo saaray xadiidkan yacqidu shayطaanu sanadka sanadkiisuna waa sidaas ixtijaaj ahaan ugama soo saaray min baabi lmutaabacaat kitaabku dabcan saxiixu wuxuu leeyahay min baabi اlusuulna raga uga soo saaraa waa kuwa ixtijaajo min baab eh, waxaana waa uga soo saaraa min baab almutaabacaat washawaahid kuwa marka mutaabacaadka isaga laguma laazimi karo oo fulan yarwiihi mutaabacatan ama laa yarwiihi ilaa maqruunan biaxadin iyo marka jawaabay u noqonee muxuu uga soo saaray iyo haddii la yiraahdo aduu marka silsilooyinkan sidan loo tilmaamayna waa iska fiirinaysaa waa qariina khaasa ayib hada akhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina mxamedi waalihi waasxaabi